بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله صلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab إذا dخلa bيتا غyra maskوn wuxuu ku saabsan yahay إذا dخلa marka uu galo idaa dakala markuu galo baytan guri hayra maskuunin aan la deganayn ilin salaanta iyo isti'daanku waa laba soy oo sa socotay ahaayeen xataa tasta tasta'nisuu wa tusallimu marka labadaas wada socota guryaha marka la degan yahay la garay oo in idan iyo salaan laisku darsado laisku daro waa laazim gurigan haddii la deganeyn oo wax dadoo degan oo idan ka qaadan uusan jirin waxaan soo harayaa salaantii qaabka ay qofka guri aan la deganayn markuu gelayo salaanta u salaamana waa tan soo socota qaala xadahanaa ibraahim bn lmundir qaala xadathanii macan qaala xadathanii hishaam bnu sacdi can naaficin ana cabdاllahi bna cumara qaal ibn cumar radi allahu canhuma idaa dakala lbeyta qofka markuu guriga galo gayra maskuuni aan la deganayn falyaqul ha yihaahdo asalaamu calayna wacalaa cibaad illahi saalixiin taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan dayiba sidaasay culamada qaar ku fasireen inuu qofku guriga aan la deganayn loola jeedo oo markaa u leeyahay assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi saalixiin guryaha aan la deganayna de waxaaba kamid a ah, hadda waktigeena aan joogno hoteelada ama muxuu ahaa fanaadiqda iyo loojimada alaabna waa kuu taallaa oo adiga laga yaabo inaaba degan tahay furihiisi haysato ama aada soo qaadan markaad rabta inaad gashaba wax dad ood leedahay ma soo galaan oo kaaga horreeyana ma jirto dad kaaga horeeya oo aad idan ka qaadana male oo qolalka qaar saas weeye marka sidanaad marka u salaami assalaamu calayna wacalaa cibaadi asaalixiin saalixiin guryay dhisi jireen waqtigii hore selafka wadooyinka musaafirka ay marayaan iyo ayaa guryo lagu dhisi jiray marka guryahaas marka xawaaniid iyo waxyaala noocaas u bixin jireen kaasoo kale marka ayaa loola jeedaa lakin inaga hadda hoteelada iyo meelahaas wey qala xadathana isxaaq qala xadathana caliy bn xusein qaala xadathanii abi can yaziid naxwi can cikrima can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal fii qowlihi tacaala aayaddan laa tadkuluu buyuuta gayra buyuutikum xataa tastanisuu watusalimuu calaa ahliha hagelina guryihiina guryo aan ahayn oo dad kale ay leeyihiin ilaa aad idan weydiisaan salaana aad ku dartaan labadaasaa shardi a ah wey hadduu qofka salaami waayo inaadan iska diidoodan celinin oonad ogolaanin baad xaq u leedahay isti'daan iyo idan laan hadduu iska soo galana sidoo kale marka waa in labadaa la isku daro istina tastanisuda waa waa isti'daankii wey iyo waxyaalaha ishaaraadka ee qofka isti'daankuma soo gala keliya ma aha waxaa kamid ah tanaxnuxa inuu naxexam yiraahdo oo kale iyo tasbiix inuu akriyo oo kale iyo taxmiid inuu kor u qaadoo kale iyo si dadku ay u ogaadaan qof baa soo galay qof baa soo dhawaaday xataa reerkaada xataa reerkaada iyo gurigaada marka aad gelayso isti'naaskaa waa loo baahanye wa tusallimuu calaa ahliha ehelkoodii ama masaakiinta dadkii deganaa laga salaamo wastathnaa min dalik arrinkaa wuxuu ka soo reebay ilaahay subxaanahu wa tacaala oon isti'daan iyo ma soo gala la dhehaynin qoladan soo socota faqaal laysa calaykum junaaxun an tadkuluu buyuuta gayra maskuunatin fiiha mataacun lakum guryahan maaratay inaad ka gashaan hayru maskuun aan la deganeyn oo mataac iyo alaabna inay taalo alaabaa ku taale wax guriga jooga bakhaar buu ahaa mid walba waxiisa dhiganayo ku walba markuu imaadu ka qaadan wallahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun kaa kuwa maxaa la rabaa taxiyata min cindi illahi mubaarakatan dayiba asalaamu calayna wacala cibaadi illah saalixiin baad leedahay laakiin isti'daan iyo dhihi maysid saxiixu lisnaad wey xadiidku qaala raximah llahu baabun liyastadinkum ladiina malakat aymaanukum aayadan ha idan qaataano dadka addoomihiina ahee gacmihiina ay mulkiso iyo kuwa muxuu ahaa yaryarka ee dhalinyaro dasheen xadathana cuثman bn mxamedi qaal xadathana yaxya bnu yamaan can shayban can laythin layth bn abi sulaymki wey kanoo waa saduuqun ikhtalada jidan bay dhahaan saduuqun ikhtalada jiddan waan isku darmaday aakhiro cumrigiisii walam yutamayis xadiiduhu faturik xadiidkiisi marka waa la kala saari waayey qabla alikhtilaad intuuna isku darmanin wixii laga wariyey iyo bacda alikhtilaad wixii laga wariyay baa la kala garan waayey kaasoo kale marka waxaa weeyaan waa la iskaga tegayaa leyth bin abi sulaym abu sulaym can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma fi qowlihi tacaala liystadinkum aladiina malakat aymaanukum aayaddan qaal hiya lirijaali duuna nisa raggi bay ku saabsan tahay haween kaste kuma jiraan ah, haween kaste maya daciif lisnaad xadiidku asalku istidaanku waa caam lirijaali walinisaa baabu qowli illahi tacaala waidaa balaqa alatfaalu minkum alxulum caruurtiini markay qaan gaaraan ayaguna waa inay idan qaataan oo saddex jeer weliba si gaar ah ayaa loo sheegay thalaatha cawraad xadaثna mطر بن الفضل qال xadaثna يزيد بن hاrون عن هiشhام الdstiwاي عن yaحya بن abi kaثيr اليmاni عن ناfiع عن iبن cمر radي الlه canهuma anahu kaana wuxuu aha cbdاللahi بن cmر idaa balغa bacdu waladihi caruurtiisa qaar markay gaaraan alxuluma qaangaar ixtiraamka ama ayagoo soo jeeda ama ayagoo jiifa marka ixtiraam uu ka imaado oo ay biyo duuliyaan ixtiraamka xulumka halkaasa ka imaaday ixtiraam marka qofka hadduu ixtiraamo oo wiilaadaba gabadh ahaadee waa waxay kamid tahay asbaabta lagu qaangaaray kamid haddii da ay shan iyo toban gaadhana qaangaar way isaguna calaamaad kale oo qofka ka muuqanaya jirta oo qaangaarka lagu garto marka idaa balaqa bacdu waladihi ay bacdu awlaadihi baa loo jeedaay mufradun mudaaf caruurtiisa hadday qaarkood ay alxuluma qaangaaraan cazalahu waa fogeyn jiray dhihi jira khalaas sidii hore arrintu maaha iska soo gashi hore iyo aabba dhabta kaga fadhiisay iyo sariirta lasoo gal iyo iska soo gashi ma jirto angaar baa tahay qof weyn baa tahay edabta qaada leh falam yadkul caleyhi uma soo geli jirin ilaa biidnin idan mooyeene marka idan bu kasoo geli jirin masoo galaa sida dadka caadiga ah dhahayeen ayay usoo idan qaadanayaan saxiixu istinaad wey xadiidku waxaasoo dhan anshaxaa la ilaalinaya iyo edabta iyo aadaabta sharciga a ah la dhowraya iyo inuu ilmaha uuna si xun u tababaranin tarbiya xunna uunan qaadanin waxyaalahan loo baahnayn oo aan wanaagsanayn oo anshaxa iyo akhlaaqda ku ficnayna in ishiisa ku dhicin oo hadhow deena qaab xun iyo wado xun unan u isticmaalin taasaa lagu tarbiyanaya inayn arrimahaas iyagaa ah aynan si xun u qaadanine ay edab iyo akhlaaq ku koraan ayaa la rabaa waxay lamid tahay in wiilashiiyo gabdhihii lakala fogeeyo wiilashiiyo gabdhihii in la kala fogeeyo hadday toban sanaba gaaraan salaaddii waktigii lagu garaaci jiray wafariquu baynahum fi lmadaajic buu ilayuu nabig leeyahy alayh isalaatu wasalaam fariquu baynahum fi lmadaajic kala geeya buu nabig yiri sal l slam ayagoo wada dhasho walaala oo isku hooyaa oo isku aabo oo kada yaa waxaa leeyahay baya qofka markii duruuftaba ayna ku khasbin oo haddii xaalad culusba aynan haysanin in carruurta la kala badbaadiyo oo la kala tartiibiyo oo nadaamkooda loo kala saaro kuray fadaq oo iska hor ordaayay iyo gabar iyo aynan isku guri iyo isku meel ayna gelin gabdhuhuna khusuusiyaadkooda leeyihiin xishoodkoodaasay ku barbaaraan oo ku tarbiyoobaan wiilkana waxaa la rabaa marka inuu tarbiyadaasi uunan qararanin o dhex qaadino ebtaa uu marata ilaaliya lobaaye laga dhowro laga ilaaliyo waxaas dhan waxaa weeyaan waa sadu dharaa'ic waxaa la dhahaa qaacido weeyaan ama waa asal min usuul kamida usuul fiqiga kamid ah waxaan ujeedaa usuulu tashriica kamid oo qaar bay usuul u tahay culamada fuqahada ah oo madaahibta qaar baaba asal ay u tahay markay soo akriyaan usuulsha mutafaqeeda kitaab iyo suna iyo ijmac iyo qiyaas iyo qaar baa waxay ku darsadaan sadu daraaci xataa kuwa aanan aan daliil ahaan uqaadanin macnahaan iyo tatbiiq ahaan way usameeyaan kutub bay ku jirtaa qur-aankii bay ku jirtaa sadu daraaci walaa tasub ladina yadcuuna min duni illahi fayasub llaha cadwan bikayri cilmi kuwa marka waa sadu daraac sadu daraaca la yihahdaa wax allah wixii dhibaato keeni kara in marka hore laga gaashaanto wey saas wey masaladan halkaas baabkaasay gashaa qaala musanif raximahullah baabun yastadinu qofka wuxuu ka idan dalbi calaa ummihi hooyadiis haweenkii dhashaa guriga markuu soo galaa hooye ma soo galaa waa inu dhahaa hooyadii waa hooyadiis oo khalwe iyo la lajoogid iyo salaantii iyo dhunkashadii wax o dhan ba looma diidana laakiin cawraad baa jira muqalada ah xaalaad baa jira hooyadu aynan aynan rabin in la ogaado ama la arko marka in xaaladaas oo kale lagu kadiyo oo la iskaga galo sax ma ah waa in marka laga gaash iska ilaaliyo oo shanqar la sameeyo oo lasoo salaamo oo banaanka laga soo istaago oo masoo gala la yiraahdo kadib deena wixii markaasi ka yar halaysnaa ay iska dado xadathana moxamed bn yuusuf qaal xadathana sufyaan can alacmash can ibrahim can calqama qaala jaa rajulu nin baa u yimid ilaa cabdillaahi cabdullahi baa u yimid ibn mascuud radi allahu canhu qaala markaasu wuxuu ku yihi astadinu astadinu calaa ummi hooyadeed idan miyaan weydiisanaya masoo galaa mayaadhihi faqaala wuxuu yihi ma calaa kuli axyaaniha xaaladeeda xaaladaheedao idil ma aha tuxibu miday jeceshahay antalaha inaad aragto soo maarti ma calaa kulli axyaaniha xaaladay ku kalsugan tahay marka xaalad kasta ma aha tuxibu mid jecel an inaad aragto a xaalad kasta inaad aragto ma jeclo xaalad fiican bay rabtaa xaalad degan xaalad asturan xaaladahaas unbay rabtaa mooyeen adoo wiilkeeda aad tahay haddana mar walba inaad xaalad kasta ku aragto ma rabto marka qofka hadduu uuna isku dubagaraysnayn oo isku habaysnayn oo ishagaagsaneen waa in markaa aan lagu kadin xataa xaaskaadi baaba soo geli naagtaadi baaba soo geli laftirkeedi oo nabiga alay salam markuu safar ka yimaado muxuu samayn jiray casarkii hadduu kusoo hagaago magaalada agteeda magaalada dowlaadkeedu degi jiray a ah, si ay haweenaydu isku diyaariso oo gurigeeda uhagaajisato timaheeda uhagaajisato o uqabaysato isku nadaamiso waxaasoo dhan waxaa la diidayaa xaalad aan fiicnayn in qofka lagu arko u isku naxo ama ma ahe ayba keento sabab qofkii uu qofka kale kababoodaba biyadiid wax lahaha jira ka biyadiido markuu sameeyo qofka waa ficnaanaya lakin marka uu hagaagsaneen qofka u biyadiidaya biyadiidkaasa laba in lagu tagaba usaaba ku nacabo yaa dhici karta ka boodaba ka boodo qofka biyadiid gareen xoolaha loo isticmaala xoolaha qaar oo waswaas qaba yaa jira oo biyaha aan sida xoolaha kale dirbi u cabaynin shaki qaba marka saas oo kale wey saxiixulisnaad qaala xadathana aadam bin abi iyaasi qaal xadathana shucba can abi isxaaqin qaal samictu muslim ibnu nudeyr baan maqlay oo yaquulu sa'la rajulu nin baa su-aalay xudayfata radia allahu canhu faqaala wuxuu ku yihi astadinu calaa ummi hooyada idan maan weydiisan faqaala wuxuu yidhi in lam tastadin caleyha haddaadan idan weydiisanin ra'ad ra-ayta waxaad arkaysaa maa takrah waxaad nacaabso waxaad nacaysaad ku arki marka iyadana way kaa nix iyadana way nacaysaa marka idanka weydiiso ma soo si ay markaa isku diyaariso abu hureyre radia allahu canhu ayaa arrintaasoo kala qabsatay abu hureyre qisadii cajiibkeed ee hooyadiis intuu ilaahay eh, u bariyey dacwadii warka hore gudbiyey nabiga alay slam inay rumayso <clears throat> abu hurere radia allahu canhu isagu muhaajir buu ahaa saxaabi jariil u ahaa madiine kuma islaamin dufeyl binu camar iyo halkaasu marka dacwadii kasoo gaadhay isagoo saxaabi oo muhaajir oo habeeno dhan soo guuraaya oo adoor u watay ay kala dhumeen oo Ah, waa kiiba ka dhihi jiray ya laylata min duuriha wa canaa'iha ilaa anahaa min ah, ilaa min ilaa anaha min baldat اlkufri anjari ah, habeenka wuxuu yihi aad u dheer iyo mashaqo daran baan soo maray bu yihi laakin dhibaatay iguma haysa bu yihi gaalnimadii waddankoodi baan kusoo dhaafay bu yihi yaasidaa iyo goonahaas marka hooyadii baa laakin gaalnimada ku dambeysay oo madiina ugu timid oo la joogta iyadoo gaala mushrikada wacdin jiray waanin jiray waxba usheegi jiray weydiidi jirtay waawaani jiray weydiidi jirtay marka dambe nabigayba wax ka sheegtay sala allahu alay wasalam abi hurera sago marka ooy buu nabigu u yimid aleyhi salaatu wasalaam hadduu nabigu u yimid isagoo ooyay wuxuu yihi nabi allah hooyaday yaa sidaa yeeli jiray wacdin jiray maantana hadal aan fiicnayn bay ku hadashay ilaahay u bari inuu ilaahay hanuuniyo markaasuu u baryay ilahay abi hurere hanuuni hadalkii nabiga ducada nabiga wuxuu yaqiinsaday abu hureyra inuu in hooyadii ay hanuuni doonto oo rumayn doonto weliba si degdeg oo dhaqsaa oo aan dib dhacaynin ducada nabiga markaaba in la aqbalayo yaqiintaasu qabay abu hurera radi allahu canhu ardaa markaasuu soo daayay hooyadii xaggiisa usoo orday si oo ugu bishaareeya ama u ogaanada kolley islaantae bal gaadh buu is yidhi gurigii hadduu imaadayba gurigii oo shanqar biyaa ka yeerayso ayuu maqlay oo qofka qabaysanaya biya balalaqdi balalaqdi biyaha ayuu maqlay markaase waxay tiri ya aba hurera qif qif bay tiri istaag istaag hasoo gelin hasoo gelin hasoo gelin soo maarti intaa way shaahidka Ah, waa hooyadiis maca maxay tiri soo gelin way qabaysanaysaa de dhar bay dheertay way qabaysanaysaa markaasay dharkeeda qaadatay abaarkeeda fag ka siisay markaasay ashahaadatay haddana isagoo ooy buu nabigu yimid alayh isalaatu wasalaam ah, bukaacaani mukhtalifaan laba oohi oo iskhilaafsan wey oohinta hore iyo oohintan labaad farqiga udhexeeya maxay ta tii hore maxay ahayd murug iyo walbahaar iyo guhaad bay ahayd soo ma iyo calool xumo qaraacan mida dambena waa farax iyo bishaaro waay allahu turaya farax dartiis abi radi allahu anhu arda markaasu haddana mar labaad ka faa'idaysta nabiga alayh salaam waa fursad moogtahay fursadda ninkii helo unbaa helo un qofkii ilahay waafajiya unbaa fursadda helo mar labaad bu haddana ka faa'idaysto wuxuu yihi rasuul allahu ilahay waxaa idii baridaa aniga iyo hooyaday in muslimiinta ayna jeclaadaan annagana muslimiinta aan jeclaano mar labaad bu haddana u duceeyey abi wuxuu ahaa saaxib alfuras bu ahaa nin fursado badan oo ka faaids ka faaidaysa fursooyinka waa abu hurayra radi allahu canhu ma kaana daya yudayac ducada nabiga alay salam dee lama helayo mar walba marka dadki o dhan saxaabada waa joogaan waxnaba ii duceyle waa iska yariyiin lakin abu wuxuu arkaa meel gaaban oo shoodkaada gaaban inay bahashi taallaba ijaabadii iyo bishaaradii iyo khayrkii iyo barwaaqadii iyo nicmadii meel dhow bay taallaa inuu marka mar walbaba dadaalkiisa uu ku darsado ducada nabiga sala allah alay w slam dadaalkiisa muxuu ku darsanayaa ducada nabiga sal allah alay wasalam ya mar kale oo nisyaan iyo halmaan uu ka baqaaya nabiga ducadiisiibuu qaatay iyo barakadiisii waa kii halmaankii haddana waayey halmaanka tegey wagayriha shaahid waxaa weeyaan hooyada in laga idan qaato waa sharci waxaana loola jeedaa un de waxaan indhaha loo idan qaadanayo waa inay indhaha ayna ku dhicin waxaan la jecleen ama qofka una jecleen ama ayaa la jecleen labadiinaba tii unbaa marka meeshaas waa mutarid oo hooyo iyo keyrba marka way ku soconaysaa in lam tstaadin calayha ra'ayta waxaad ku arki maa takrah xasanulisnaad wey xadiidka isnaad weyaan ayb afarta qaala raximah llahu tacaala baabun yastaadinu calaa abihi waa ka aabihina aabihina wuu ka idan qaadan xadathana farwa qaala xadathana alqasim bnu maliki can laythin can cubaydillahi can muusa bnu dalxa qaal dakhaltu calaa abi aabahi baan u galay ah, dakhaltu waxaan galay maca abi anoo aabahay la socda yan calaa ummi hooyaday u galay fadakhala aabahay iga horgel fatabactu ana waaan la galoo raaco faltafata intuu saa iisoo fiiriy fadafaca fii sadri xabadka ituuray xataa aqcadanii ilaa ugu fadhiisiiyo calaa istii saljugle ugu dhufto igu fadhiisiiyo calaa istii dabadeeda dabadeeda igu fadhiisiiyey intuu xabadka qabtay buu dabadeeda igu fadhiisiiyey bu qaala markaasu wuxuu yihi tadkulu bikayri idnin maanoo kalata idan la-aanad iska soo gelaysaa ilan baluq baa tahay qaaan gaar baa tahay oo waa kii ahayd wida bal atfaalun falystadin waka he istidaankii baa rabay daciif lisnaad way xadiidka laakiin aayadda iyo cumuumka iyo nusuusta kaleba way xoojinaysaa macnaha waa macno saxiix laakiin sanadka waa daciif layth baa ku jira layth bin abi sulaym aan soo sheegnay baabun yastadinu calaa abiihi aabihi iyo waladihi caruurtiisaba idan buu ka qaadan aabihii laftirkiisi baa rabaa cidda carruurtiisi iyo gurigii markuu tagay inuu idan weydiiso xadana ismaaciil bn aaban qaal xadana cali bn musir can ashcad can abi zubayr can jaabir qaal yastadinu rajulu calaa waladihi waladkiisa idan weydiisan asalaamu calaykum warma soo galla warwaraba wa ummi hooyadiis wain kaana cajuuzan habar ba ahaata hooyadaasi wa akhii walaalkii wa ukhtii walaashiisa gabadha wa aabihi aabi intaba daciif istinaad weeye laakiin macnuhu waa macno saxiixa cumuumkii nusuusta ayaa xoojinaysa nusuustaas caamka ayaa xoojinaysa baabun yastadinu calaa ukhti walaashiis xadathana axumaydiy cabdullaahi bnu zubayr qaal xadathana sufyaan qaal xadathana camru waibnu jurayj can caطaa qaal sa'altu ibna cabaas baan su-aalay faqultu ku yihi astaadinu calaa ukti walaashay idan miyaan weydiisanaya markaas gurigeeda imaana maan soo galayo faqala wuxu nacam haa faacadtu waan ku celiyayo faqultu waxaan ihi ukhtaani fii xijri laba gabdhood oo walaalahayo gurigeeda ku nool oo anigaba aan biilo masruufo waana anigu amuunuhumaa aan biilo wa unfiqu calayhimaa aan nafaqeeyo astadinu caleyh miyaan idan weydiisani gabdha yaro walaalahay anigaba aan ah masrufoon bihino miyaan idan weydiisan saas qaala wuxuu nabig qaala wuxuu yiri ninka eh, la yirahdo ibn cabaas nacam haa atuxibu ma jeceshahay an taraahuma inaad aragto curyaanatayn ayagoo qaqaawan gabdhihii walaalaha ahaayo waa weynaagshon timaha qaqaawan inaad aragto ma jeclaan leed oo cawradooda isha ku dhacda alcawra almuqallada waa maya marka saas weeyaan waana aayaddana fiiri uma qaala wuxuu aqriya ya ayuha aladiina aamanuu liyastadinkum aladiina malakat aymaanukum ilaa qowlihi halaathu awraatin lakum saddexdaa xilibaa si gaar haddaan loosii cadeeyey lasi adkeeyey qaala falam yuumar lama amrin haaulaai bilidni idan lama amrin ilaa fi hadihi alcawraati halaath dadka qaraabada ah ee maxaarimta ah cawraadka saddexda ayaa la amray inay si gaar iskaga dhowraan xiliyahaas gaarka ah oo duhurkii iyo habeenkii cishaa kadib iyo salaada subax igteed iyo xiliyahaas wey qaala subxaana waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyastadinuu kama stadana aladiina min qablih qaala ibn cabaas falidnu waajibun idanku waa waajib iyo istidaanku zaad ibnu jurayj cala naasi kullihim o dhan buu waajib ku yahay qaraabo raxim maxaarim ajinabi intaba waajib buu ku yahay ujeedadana waxaa weeyaan qofka wuxuuna nacaynin inaan lagu arkin adig waxaad nacaysana aadaan arkin marka horeba balaayo horteed baa iska taxdiraaye inaad marka horeba banaanka taagnaataa fiican ood iska idan qaadato oo dadku ay ogaato saxiixulisnaad hadhow markaad wax xun aragto inaad calaacashood haysato ama lagaa naxo ama ay wax kugu reebto sax maaha baabun yastadinu calaa akiihi walaalkiisa raggaha uu ka idan qaadan xadathana idan bu weydiisama soo gala xadathana qutayba bnu saciid qaal xadathana cabthar can ashcad can kurduus an cabdillahi qaala cabtharka ibn lqasim azubaydi wey cabthar ibn lqasim azubaydi ashcad ibnu sawaar kurduuskaasna laa yucraf lama garanayo can cabdilaahi bni mascuudin qaala yastadinu rajulu calaa abiihi aabihi buu idan weydiisanaya wa ummi hooyadii iyo waaqihi walaalkii iyo ukhtii daciifu lisnaad wey macnaha waa saxiix laakiin min kayri dariiq ayaan kusoo ogaanay warkaa in war saxiixaya naam baab listidaani alistidaanu istidaanku idan qaadashadu halaata saddex jeer wey saddex jeer baad guriga albaabka garaaci oo dhihi hebel baanahay ma soo galaa saddex jeer saddex jeer kadib haddii wax kaa qaado aad weydo iska noqo iscaaj looma baahna inaad dadka dhibto adigana aad dhibaatooto saddex jeer haddaad tirahda ma soo gala iskaga tag xadathana maxamed bn salaam qaal akhbarana nakhlad qaal akhbarana ibnu jurayjin qaal akhbaranii caطa can cubayd bni cumayr ana abaa musa alashcariya radi allahu canhu istadana calaa cumar bn khadaab radia allahu canhu cumar buu idan weydiistay gurigiisi intuu imaaday ayuu wuxuu yihi abu musa alashcari baan ahay haddana wuxuu yihi eh, abu musa nahay alashcari ibnulqays saddex jeer buu saa u kala qadqaaday assalaamu calaykum abaa muusa baan asalaamu calaykum ana alashcariyu qaala asalaamu calaykum cabdullahi bnu qays baan ahay istaadana calaa cumar radi allahu canhu khitaab uma lam yuudan lahu looma idmin wakaanahu kaana cumar isagoo ahaa markaasi mashquulan mashquul inu habay ogtahay xilli mashquul uu cumar yahay oo arrimaha ku mashquulsan yahay ayuu abu muusa banaanka taagan lema soo galaa waase maqlaa cumar radia allahu canhu waa maqlay fa rajaca abu muusa waa iska laabtay saddex jeer hadduu yihi ma soo galaa wax la hadlo waay fa faraqa cumaru cumar mashquulkii waa ka faaruqay fa qaala wuxuu yihi alam asmac soo soomaanan maqlaynin mar dhow sawta cabdillahi bn qays abu muuse halaftirkiisa wey abu muuse alashcari cabdullahi ah, la dhahaa cabdullahi bn qays sawtkiis sooma waxaan maqlaaya oo idan weydiisanaya istidaan idanu lah u idmoo soogal dhaha qiila waxaa qad rajaca mar hor uu noqday a saddex jeer unbuu hadlayoo laaray fafaraa eh, fadacaahu cumar baa u yeeray qofku ka daba diray wuxuu yidhi hala soo qabto ha imaado fadacaahu faqaala wuxuu yidhi haduu yimid kunaa nu'maru bidalik ori hadalkaadi waa maqlaayay maxaad dib ugu laabatay bu yiri oo u sabri weyda anagba dadka waa waa lagu sabraaday kudhihi doonaa markaasu wuxuu kunaa nu'maru bidalika saasaa amri jiray saddex jeer haddaan idan weydiisano wax nala hadloo weyno inaan iska noqono cumar maasaa lagoo fakani allahu canhu war cad baan kaa rabaa bu yiri iyo makraati iyo wax xoojinaya warkaadaas haddii kale fii saxiix muslim waxaa ku sugan laujactu badnaka bu yiri ah, waaban ku garaaci waan ku idmin bu qof walba inuu soo ordo dhoo nabigaa saa yiri wax anagaba aanan ogeyn ah, faqaala wuxuu yihi taatiinii waxaad ii keenaysaa calaa dalika hadalka aad sheegtay bilbayina caddayn in nabiga sala allah alay wasalam marka uu sheegay saddex jeer inaan hala qaato haddii lagu idmi waayo lagu idmi waayo gurigii iska noqo warkaa war cadayn oo keen buu yihi abuu muuse inuu thiqa yahay saxaabi jaliila yahay cadli yahay waa og yahay cumar radia allahu canhu laakin wuxuu rabaa umuurtan inuu xoojiyuu rabaa xoogo tathabut iyo xoojin buu ka rabaa ilan qofkaa xoogo waa iska yar macnihii iyo waxbuu ta'wiishan karaa ama si kale u fahmi karaa fanalaqa waa tegay abu muusa alashcari abuu muusa oo la yihi mimbarkaan isku imaano madhow salaada markaan dhimaan halkaadoo fadhi isku imaano oo war wada waa orday xaggee kugu dhow buu is yiri ansaar wax ku dhaama ma laha buu yihi xadiista nabiga aleyh isalaatu wasalaam ansaaru rasuulillahi fanalaqa wuxuu aaday ilaa majlis alansaar ansaar majliskoodi meel ay fadhiisan jireen saqiifa binu saacida iyo meela iskugu imaan jireen baa jira oo lagaba waayi jirin fasaalahu markaasuu su-aalo wuxuu yihi war cumar baa ee haysta wax maqraati ii noqon ma jirtaa warkaa maqlay markaasay qoqosleen waxay ku qosleen badaahada iyo arrinta sayid arrin muntashir oo faaftay u tahay iyo <clears throat> iyo siduu abu muusa ashcari uga wabaarsan yahay ama badweydaa faqaaluu waxay dhaheen laa yashadu laka kuu maqraati kici mahayo calaa hada arrinka ilaa asqaruna ka noogu yar waa wax iska xataa carruurtaanada garanaysa dhehen ka noogu yar baa ku raaci abu saciid alkhudri baa la yidhi orda raac fadahaba biabi saciid abi saciid alkhudri ba uu la tegey faqaala cumar baa wuxuu yihi akhafi warkaas u sheega yii abi saciid war cumar waa run abu muuse saas weye xadiidka saxaabada nabiga hadhibin bu yihi riwaaya kala cadday saas saas ku yihi hacadayn hadhibin bu saxaabada ma dhibaayo wuxuu yihi wax iska sugta maa rabe faqaala cumar wuxuu yihi akhafi calaacal marka waa calaacal akhafiya calaya ma waxaa iga qarsoonaaday min amri rasuuli illahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabiga umuurtiisii iyo masaa-isha noocan oo kale oo dadkao dhan xataa carruurta ay yaqaanaan miyaa aniga iga qarsoonaaday waan garan waxaa iga qariyey alhani waxaa i mashquuliyey asafaqu <clears throat> bilaswaaq suuqa aan ka beecshireysanayo yacni wuxuu la jeedaa safaqa alkhuruuju bixitaan ila tijaara loo baxo ilan beeca iyo shiraha iyo wax caqdi la yidhaahdo weeyaan oo waxaa la sameeyaa safqa safqa waxay asalkeedana ka timid salaanta layso salaamaya marka wax kala gadanayo intaaba ku gadatay ha safqa la dhahaa safqa Eh, eh, beecuna min albaaci baa laga keenay gacanta laisku taagayaa oo baaca ayaa laga keenay marka asafaqu bilaswaaq suuqii aan beeca iyo shiraha iyo waxgarashada aan qacda ku hayay xilligeedii aad igu waxbaranayseen yani alkhuruuj ila tijaara ayaa imashquuliyey bu yiri waa tawaaduc radia allahu canhu wa ardaa cumar in badan nabiga alay slam wuxuu ka maqlay waxaana xifdiyey laakiin waxa weeyaan dee qofku waxa weye shaaqisha adduunka wax badan bay dhaafinayaan ama wuxuu yaqaanay buu halmaami ama wax badan oo la uu ka maqan yahay oo howlo kaga maqan yahay wayna ka nidaamoon jireen saxaabada way ka shallaayi jireen waxay mashquulka adduunka wixii dhaafiyo waxbarasho iyo cilmi iyo khayr ah way ka shallaayi jireen mayna jeclaan jirin waa kii cimraan bin xusein radia allahu canhu nabiga oo galab u akrinayo saxaabadii wax u sheegaayo oo waaninayo oo maa kaana wamaa yakuunu ka sheekeynayo wax walbaba xadiidkii dheeraa unbaa nin wuxuu yihi war cimraanow hashaadii tagtay hashaadii tagtay baa layidhi neefgeel show meelaha u dadaaqay yaa hashi fa ka soo dhaqaaqday waan aamin show gabaldhaca markaasu wuxuu yii waxaan arkay hashi oo dhaan yani meel fog sii socota waan ka daba ordo hashi baan aaday oo wax badan baa idhaafay maxaan iskaga dhaafi waayey ha dhuntee saasuu dhihi jiray ha dhuntee maxaan faraha uga qaadi waayey marka way ka shallaayi jireen saxaabada radwanullahi calayhim arrimaha noocaas oo kalea way ka shallaayi jireen xadiidku saxiix weeyaan saxiixeyn bukhari muslim waa kusugan yahay inagana maxaad moodaa mashquulka maalin walba iyo habeen walba aan faraha kula jiro wax badan oo khayra nagu dhaafayo wardigeeni iyo xisibkeeni iyo cilmigeeni iyo mudaalacadeeni iyo ta'liifkeeni intaba gacan kuma jiro wax yar um haddee qaliilu mina wax yar inaga nagamid a ah. ilahay hana sugo subxaana wa tacaala diinta hana jeclaysiyo baabun istidaanu hayru salaam astidaanu istidaan hayru salaami salaam la-aan ah waxaa la rabaa in las raaciyo istidaan ma soo galaa unaad ku hayso adoo asalaamu calaykum dadka dhehen waa lagu diidi karaa xadathana bayan qaal xadathana yaziid qaal xadathana cabdilmalik ibn abi sulayman can caطa can abi hurayra <coughs> radia allahu canhu fi man yastaadinu <coughs> qofka idan weydiisanaya dadka qabla an yusalima isagoon salaamin qaala wuxuu yihi laa yudaru la idmi maayo loo ogolaan maayo xataa yabda'a bisalaam ilaa salaamta u ku bilaabo waxaa soo aroortay asalaamu qabla suaal asalaamu qabla su'aal inaad hadalka hortoor ka horeysa lama ogolaba asalaamu calaykum horeysa xobabo asalaamu calaykum warma soo galla iyo assalaamu calaykum war hebelo xoolihii awey markaa kadib su-aalaha kale gadaal ha ka imaadaan waxaa horeysa assalaamu qabla su-aal xadiidku waa saxiix lisnaad wey ibn abi shayba soo saar qala xadathana ibrahim ibnu muusa qaala akhbarana hishaam ana bna jurayjin ahbarahum qaala samictu cadaa maqlo qaala yihi samictu aba hurayrata radi allahu canhu yaquul idaa dakala qofka hadduu soo galo walam yaqul una dhihin assalaamu calaykum una dhihin faqul ku dheh laa laa ku dheh Ah, ma soo galaan buu yihi xata ah, yatiya bilmiftaaxi ilaa uu furihi kala imaado asalaami uu kala imaado ka bedelo ah, ilaa uu furihii kala imaado oo u salaamti kala imaado salaamti way fura sheegay lianna miftaaxu waxaa meel kasta oo xidhan baa furaha lagu furaa in gurigan aada gasho oo idan lagu siiyo oo albabaha lagu ballaqana salaamta furo ah salaamtaa furo ah xataa yaatiya bilmiftaaxi ilaa furuu kala imaado asalaami salaamti uu kala imaado qofka asaga laa baa laleeyahay asalaamu calaykum hadduu dhihi waayo saxiixu lisnaad nin baa nabiga alayh salaam gurigiisa intuu soo istaagay wuxuu yihi adkulu riwaayo kale aaliju aaliju buu la kacay ah, aaliju nin eh, riwaayat ribci bin xiraash nin ree bani caamir buu ahaa ninkaasaga aaliju nabiga gurigiisu taagan yahay markaasuu nabiga khaadimkiisa wuxuu ku yihi orado intaad ninkaa u tagto facalimhu listi'daan idan qaadashada ma yaqaani soo bar buu yihi maqa qofa waaweyn oo muslim aan garanayn waxaas oo dhan ba laa yacrif gurigaa in soo istaag haddii kalena hoodh hoodh weliyaa ku jira iyo waxaasu maanta on ku haynaya ku duqoobay marka waxaa la rabaa assalaamu calaykum aadkulu inaad tirahdo ma soo galaa af soomaali ku dhaha haddaa rabto assalaamu calaykum war ma soo galaa waa hebele ah, waa hebel inaad tiraada la rabaa waa ani iyo lama rabo waa imaan doontaa arrintaas masalada waa masalo aada iyo aad loo faahfaahiyey marka orod bar buu yiri ninkaas alijidu ku haya salaamta markaasuu nabiga alayh salaam markuu hadalkii ninka kulehaa kiibaa maqlaya ila guryihii waa guryo ganjeel weyn oo albaab oo derbi xagga laga taaganya mahe guri yar oo iska mutawaaduca weeyaan wuxuu hortaagan yahay nabigana waa ku jira intale isku jiraanba ninkii baa maqlay markaasu wuxuu yihi assalaamu calaykum a adkhulu ninkiiba soo gaarinba waa isgartay markaasuu nabiga alay salam wuxuu yihi udkhul soo gal yihi soo gal baa baabun idaa nadara qofku hadduu fiiriyo bikayri idnin idan la-aan buu gurihii dadka iska fiirfiiriyey tufqow waxaa la fujin caynu ishiis ishiisa <coughs> la fujin <coughs> haddii la fujiye ka waran ilbaa la fujiye konton neef oo geela joogtay waa hadur ah, laba oday iskugu imaan mayso hadur weeyaan sharciga waa sidaas daalika waa mutacadi waa <coughs> qof soo xadgudbo wey gurihii dadki buu soo galay khatar badan buyuu dadki ugeystay dhibaato badan buu ugeystay awradoodii u arkay arrimahoodii u khaas kahay oo ogaaday wixii meeshii wax u yaaleen buu arkay wuxuu yahay lama yaqaano mashufto kale u sheegi doona iyo tugo kale marka waa in la gaaro isha laga soo tuuro markaa hadur weeyaan jamhuur culamaa saasay ku tageen abu n abu xanifa wuxuu leeya maya waa iska min baabi sajri ee ma aha arintani damaan hadduu kasoo ridana magdhow waa laga rabaa marka waxaa weeyaan waa qiyaas fi maqaabala fi muqaabili nasi weeyaan musaadama la dhahaa musaadamatu nas ayay culamadu yidhaahdaan masalada noocaas oo kale ee naska uu cad yahay oo macno kale loo ta'wiiliyo ama maarata qiyaas la aado qiyaaska asaga lama aqbalo culamadu saasay isku raaceen qiyaas fasid ictibaara jira fasid ictibaar waxaa weeyaan qiyaas goorma mata yuljaw ila qiyaas goorma la aadi cinda faqd kitaabi wasuna aayad iyo xadiid iyo ijmac saddexda markii lawaayo qiyaas la aadi waa martabat raabic marka qiyaas meesha ma yaalo nasku waa sidaas laakiin waxaan ku jirin waxaad laheyd wax samayso oo wax difaac baad laheede dhibka weyn ba hadduu imaan ka waran nin baa il ka riday ishoo xabagti oo soo dhacday buu cararay ciddii buu tagaya ka hebel gurigi baa lagugu dumiyeyba dab intii la geliyey soo dhibaato kawar waa keen masalada waa masala iyadan cinaayo ubaahan khaas ah masalat almasaalix walmafaasid baa la dhahaa waa ina kuso takyiir lmunkar maraatib buu leeyahay marka haddii awood jirto nabiga aleyh salaatu wasalaam saxaabadiisa madaxda ahaa dowladdii islaamkaheed ee xukunka sharciga xukumaysa wax dhaqaajin karan una jirin kulli hada hadday ku kaalmeynayaan sidaa weya naska sharciga ahaa laakiin naska sharciga mar buu hayru macmuul noqoni awooddaadaba duu ka wenyahay ka war oona qabanba karinba fataqu llaha ma sadactum baad marka noqonaysa laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha ah, inaad sheegato tira wiilkiina naga qabta darshadu naga soo fiiriyaay calacalkaan baa kuusoo hari haddaa isu isku goy isu jabiso oo iskasoo rido de ka dhalan ah, gaas baa lagu bilbili dhibaataa dhici adiga labadaba lagaa rid adiga halba rida labada lagaa soo tuuri marka waxaas hadday imaato masalada ayada ayaa laga ilduufin oo haddaad tirahda naskan aan haystaa saaka oo wax alla waxay soo fiiriya mindideeda diyaarsani aad tirahdo dhibaataa ka imaanaysa nacam inzaalu nasi calaa wifqa alwaaqic baa la dhahaa naskan in la dejiyo waaqica wixii waafaqsan waa masale kale fiq lwaaqic waa masalo culamada ay ka hadlaan waay masale ay ka hadlaan oo kutub laga qoray oo la yidhaha fiq lwaaqic waana laga maarmaan qofku laa yufti walaa yaqdaa ilaa idaa fahima fiq lwaaqic fatwana ma sheegi karo qado iyo xukunna ma fulin karo ilaa waaqica dadka ay ku nool yihiin uu fahansan yahay oo marka uu kala garto alawaliyaat tartiib alawaliyaat si ay ukala horeeyaan mafasid masaalix si kala dhaan inuu ogyahay waa laga maarma arrinta ayada xadathana abulyaman qala akhbarana shucayb qala jaabir qala xadathana abu zina an axmed an abi hurayra an nabi sal slam qaal law iطalaca rajulu nin hadduu soo fiiriyo fii beytiga gurigaadi fakhadaftahu aad ku faniinto bixasaatin quruura dhagax baad ishi uu saa dhalaalinayay yaad kaga dhufatay waa iska biye bush ba isku tiri fafaqata caynahu ishiisi waa fujisay maa kaana calayka junaax dembi korkaada ma ahaanin wala damaan saas waba kama jinax haduu kasoo gaarin de wax amar sharciga uu ku amray oo aakhara waxba lagu haysanin adduunyadana damaan ma lihid awaamirta sharciga ah wuxuu sharciga ku faray wax kuu raacanayo ma laha saxiix wey laakiin adigana ogow meesha la dejinayo nusuustan iyo meesha aad taagan tahay meesha aad taagan tahay ah, xaalka aad marayso la soco xadathana xajaaj qaal xadathana xamaad qaal xadathana isxaaq bnu cabdillahi can anasin qaal kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabig wuxuu ahay qaa'iman kii taag yusallii tukanaya faalaca rajulu nin baa wuxuu fiiriyey fii beytihi gurigiis waa nabig sala la alay slam gurigu nabigu fiirinayaa fa akhada sahma leeb buu kala soo baxay min kinaanatii gabayadiisa nabigu gabayadu waa baal maqaar laga sameeyey oo leebta lagu golan jiray wey leebta gabayadii buu leeb kala soo baxay fasadada waa toogtay naxwa caynihi isha xaggeedii ishiisa xaggeedii buu saa ugu toosiyey ku toosiyey inuu ka geliyu rabaa kanna waa arkay oo waa cararay saxiix weeyaan baab istidaani min ajli ajri nadar istidaankan iyo idan weydiisha dadka idan la weydiisanayo sababtu maxay tahay min ajli nadari aragga iyo fiiradaa layska dhowrayaa markaad leeda ma soo galaa inaad dadkaad fiirisaa la diidi markii lagaa diyaar garoobo ayaad soo gal lagu haddii kale waxaa lgu maya eh, ma soo gelaysid xaaladda anadoo mashquul iska noqo lagu leeyahy iska noqo iska noqo in lagu yihaahdana dan fiicdan baa kugu jirta salafka qaar baa dhihi jireen waxaan aad ugu farxi jiray intaan guryaha dadka imaano oo ma soo galla aan dhahno mayaa nala yirahdan ku farxi jiray sababta maxay t ayaddi maxay wain qiila lakum irjicu farjicu huwa asgaa lakum soo marti yani taasaa ini dahirnaan badan ini dambi dhaaf badan qulubtiina iyo u fiican oo kaas markaasay raadin jireen oo wax dee un yirahdo iska noqo maanta si u helo marka istiidaanku waxaa weeyaan waa min ajli basar wey a qala xadathana cabdالlahi بن sal qal xadathana leyt qal xadathani ibn shaabir ana sahl bn sacd akbarahu ana rajula ninba iطalaca min juxrin meel duleysha fii baabi nabi albaabka nabiga ka duleysha ayuu nin kasoo fiiriyey gurigii nabiga alayh salaam nabigana waa ku jira wa maca nabiy sal l slam nabigana waxuu haystaa midra ayuu haystaa firin buu haystaa firin yaxuku bi uu ku xuqo ra-so madaxiisa firin dhaal yaroo shallada oo kalea ah weeyaan madaxa saa ugeshan jireen madaa madax saa lagu xoqon jira ama lagtimaa lagu kala furfurin jiray lagu furfuri jiray ayuu nabiga haysta aleyhi isalaatu wasalaam ah, madaxuu ku shallaysan jiray falama riwaaya kala soo arortao yurajilu bihi rasa madax ayuu ku shallaysan jiray falamaa ra'aahu nabiyu nabiga alayh islam markuu arkay ninkan soo fiirinaya qaala wuxuu yihi low aclamu oo markuu arkay nabiga ku baraarugay uu sii cararay wuxuu yihi low aclamu haddaan ogay anaka tanduruni inaad fiirinayso ladacantu bihi waxaan ku mudi lahaa warankan ama muxuu ah mindidan fii caynika ishaada ayaa mudacan yaan kaa gelin laha bu wax dhuuban oo madax uu nabiga alay slam ku furnay ishaan kaa gelin laha bu wa qaala nabiyu sala la alay sl nabiga wuxuu yihi sababtu waxa wey inamaa jucila lidnu idanka laleeyahay hala idan qaato hala soo salaama dadka laleeyahay waxaa loo yeelay min ajli lbashari basarka iyo aragga iyo feeradaas halaiska ilaalinayaa haddaabad fiirisay dadkii maxaa istidaarad samaysay ood hawshooda gudahaa ugu jirto guriga marka adaad markaad inaad weydiisanayso waxaa raba dhinac ka istaagto al albaabka haddaad hor istaagto oo furan aad tiraa ma soo galaa waba waxba maad faa'ideen waaba ku jirtaaba ishaadiba hadii ku jirto waad ku jirtaa wixii laga cararayo intaan buu ahaab xadiiu saxiix weeyaanoo muslim xataa waa soo saaray fi saxiixi bukhaarina saxiixiisa asalka ayuu kusoo saaray qaala xadathana moxamed bn salaam qaala akhbarana alfazariyu can xumaydin can anas bni maalikin qaal iطalaca rajulu nin baa wuxuu soo fiiriyey min khalalin meelo jeexjeexan fii xujrati nabiy nabiga calayhi salaam qolkiisa meel ka jeexjeexan albaabka ayuu kasoo fiiriyey fasadada rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku toosiyey bimashkasin buu ku toosiyey sadada ee sawaba wuxuu ku toosiyey bimashkasin waran yar oo dhuuban waranka dhuubanaya mashkas la dhaha fa akhraja arajulu ninkii wuxuu la baxay raaso madaxiisi madaxuusaa meesha u hayo mogta u fiirinaye nabiga aduu la soo baxay kana madaxiisi oo la cararay marka inay tacadudaa laga yaaba dadku sharcigiiinjineer baa loo baranay kana ku dhacay kana kuala waa kan iyaguna waxaa laga yaaba nabiga inuu ku jira meeshaas ka fiira iska leeyihiin caaday iskaga ahayd ala kulli xaal nabiga alayh salaam mawqif adag buu ka qaatay mawqif adag ayuu ka qaatay dadka noocaas oo kale ah hadiiku saxiix weeyaan way jiraan dad guryaha dadka fiifiiruna baabaha marki la furo markaaba saa u qooraansan way jiraan qaala raximah llahu baabun idaa sallama arajulu markuu ninku salaamo cala arajuli nin kale fii beyti gurigiisa yani nin kale hadduu salaamo gurigiisa ku jira see la rabaa waa inuu dhinac horta u istaago oo aadaabta istiidaanka uu la imaado laba saddex waa inuu gaarsiiyo haddii saddex loo idmi waayo waa iska tegaya xadahna cbdاللh بن صالح qال xadahna lyث عن khالد بن يزيد عن سعيد بن أbي هiلاaل عن مروان بن cثبان أن cbayd بن cmayr أخبره عن أبي mوسى الأشعري رضي الله عنه qاal اstأdنت على cمر bu abu mوسى waa mar labaad xadidkii waa soo maray wey cmar baan idan weydiistay falam yudan lii layma ogolaanin ثaلaثa saddex jeer baan hadlayoo layma idlin oo weliba uu si kasta iskugu dayay magacihiisii la yaqaanay abu muusa ashcari cabdullahi bn qays intaba faadbartu waa iska jeedsaday waa iska tegay bu yihi fa arsala ilaya qof buu iga soo dabadiray faqaala wuxuu yihi yaa cabdallah markii la keenay u imaaday cabdullahi bn mascuud waa tacajub wey saad ku noqon kartaa ishtada calayka waxaa kugu daraaday miya an tuxtabaan tuxtabasa in lagu xabiso calaa baabi albaabkeyga oo an taxtabisa inaad ku xabisnaato calaa baabi albaabkeyga albaabkeyga inaad waxow muddo yar aad sabirtoo taagnaato yaa kugu adkaatay miya aclamu waxaan ogahay iclam waxaad ogaataa ana annaasa dadkuba kadalika waa sidaas oo yashadu calayhim waxaa ku daran an yuxtabas an yuxtabasuu an yuxtabasuu in la xabiso calaa baabika albaabkaada dadkuba albaabkaada in lagu xabiso joogaan oy daalaan way way way nacaan marka sidaas hadda lagugu rafaasan yahay oo mararka qaar aad iska sugtaa dadka ooda way dhacdahay wayna ku sabraane maxaad ugu sabri weydi way adigu faqultu waxaana bal istacdantu calayk ma ahee iskama noqonine istidaan waa la imaaday halaathan baa weliba la imaad saddex jeer falam yuudan li laima ogolaanin farajactu waa iska noqday waa iska laabtay haddii lai ogolaan waaye oo soo gal dhihi waayo waa iska laabtay faqaala wuxuu yihi cumar miman samicta hada saddex in lagu laabani yaad ka maqshay faqultu samictu min anabiyi nabiga alay salam baan ka maqlay faqaala cumar baa wuxuu yihi asamicta min anabiyi maa lam nasmac asamicta min anabiy sal slam ma waxaad nabiga ka maqashay maa lam nasmac waxaan anaga maqal waxa anaga aana maqal abu muusa waa la ogyahay saaxibu hijrateenkii buu ahaa sanadkii toddobaad ee hijrada ayuu maka madiine soo galay sanadkii toddobaad ee hijrada jacfar bin abi daalib ciidankii uu kala yimid ardulxabasha isaga oo kuwa yamaniyiin la socda walaalihii iyo doon ay wateen madiina kuso intay badda ku kacday ardulxabash ka dhacay ayaa li halkan nagu iska jooga marka sanadkii toddobaad bay soo wada galeen asxaabu safira la dhihi jiray cumar radia allahu canhu islaamkiisa mutaqadim buu ahaa islaamkiisa mutaqadim ayuu ahaa radia allahu canhu oo marxala siriya waa kii ka saaray dadkii jahriyadii la jahray maka asagoo jooga intaana madiina haddana joogay marka asamicta min anabi sal slam maa lam nasmac waxaana maqal lain lam tatinii haddaad ii keen calaa haadaa warkan aad sheegtay bibayina caddayn la ajcalanaka waxaan kaa yeeli nakaalan ciqaab ciqaabaan ku marin buu yihi lawjactuka eh, waa kudhihi jira waay kale waan ku ciqaabi fakharajtu waan baxay buu yihi xataa uuna ka dhabeen cumar radia allahu canhu hadalkaa uu yiri akii ka dhabeeya haddii laga bixi waaye oo laga garbixi waaye fakharajtu waan baxay xataa ataytu nafaran koox min alansaar ilansaareed aan u tegay juluusan fa fadhiya fi masjidi masaajidka haddata waa ku caddeeyay meeshay fadhiyeen masjidka nabiga alay slam ay dhex fadhiyeenba ansaar fa sa'altuhum waxaan su-aalay arrinkaas ay haysata cumar radia allahu canhu baa i sugaaya faqaaluu waxay dhaheen aw awayashuku awayashuku oo miyuu ka shakin fi hada arrinka axadun qofna qof ka shakin oo garan la miyaa lagu jiraa saddex jeer haddaad salaamta aad dadka salaamto idan weydiista inaan haddaa lagu fasixin aad noqoni axad ka shakinaya miyaan ugu jira waaba wax la wada yaqaane fa akhbartuhu waxaan u sheegay maa qaala cumar cumar baa igu dhegano weliba ile la ajcalanaka nikaala nakaalan ileh waan ku ciqaabi bu ileh arrintaa fududaysanina fa qaaluu waxay min laa yaquumu macaka ku raaci maayo ilaa askarunaka noogu yar unbaa ku raaci faqaama macii waxaa raacay abu saciid alkhudriy radi allahu canhu o abu mascuud ilaa cumar abu saciidkaasa saxa faqaala wuxuu yihi kharajnaa maca anabiy nabiga caleyh salaatu wasalaam cumar baa loo tegey abu saciid baa markaa hadlay kharajnaa maca nabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga alayh salaam baan u baxnay maciisa kharajnaa waan baxnay maca nabiga anagoo nabiga la socona alayh salaam yaan baxnay wa huwa nabiguna yuriidu sacd bnu cubaada sayid lkhasraj ayuu nabigu usocday gurigiisa inuu aado oo u tago oo booqasho iyo salaani xun xataa ataahu waa u tagay fasalama waa soo salaamay falam yudan lahu wasalama waa salaamay oo falam yudan lahu looma idmin waa salaamay saacad gurigiisa intuu tagay nabigu looma idmin uma salama thaani mar labaad buu salaamay uma thalith mar saddexaad falam yuudan lahu looma ogolaanin looma idmin waa maqli waaya dhici karto wailaa sacd radi allahu canhu oo nabiga maqlaayo nasiibkaas nabi maxamed oo hadlaaya waa soo boodi lahaa waa maqli waaye arrimo kale maa qabsatay faqaala wuxuu yihi nabigu qadaynaa maa calayna qadaynaa waan gudanay inagu maa calaynaa a istiidaankiinana amray iyo salaamtii isku darayo wixii inaga nanaga reebay samaynayna celiya uma rajaca waa iska noqday faadrakahu sacdu sacd baa aman damba soo baraaruge adrakahu sacdu baa soo haleegay faqaala yihi yaa rasuul allah waladii bacahaka bilxaqi maa salamta min marati waa kan xadikan isaga cadinaya wa kan xadiis waa isfasiraysaa fiiri abu hureyr sacd radi allah canhu wuxuu leeyahay kasb waa maqlay len waa dhegeysanayay laakiin dhinac kale yuu arrinta ka arursanayay ninba meel buu yuu wax ka fiirsani wuxuu waladii bacahaka bilxaqi allah xaq kula soo bixiy ku dhaartay maa salamta imaada salaamin min maratin mar ilaa waana asmac waan ku maqlay assalaamu calaykum waraxmatullah iyo saacadoo ma soo galla wa aruddu calayka waana ku radinayo wacalaykum asalaam waraxmatullah ya rasuul allah ana lahaa mar walba wa on tirsanay walaakin axbabtu waxaan jeclaanay an tughira inaad ii badiso min asalaami salaamta calaya korkayga iyo wacalaa ahli beyti reerkayga roob da-aya wey barwaaqaas nicmo wanaagsan weeyaan oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam baa islaamaya waa ducay leeray aniga ahlubeytkayga inay salaamta maa badataan rabnay saasuu le saddexdaas iyo ka badana sii wadaan rabay marka markuu nabiga laabtay ayumu ku baraarugay fa qaala abu muusa wuxuu yidhi sidaasay ahayd saddex jeer buu nabiga alay salaam salaamay cumar baa marka daliilka xadiidka la soo daliishanayaa ogow faqaala qaala abu muusa wuxuu yii wallahi baan ku dhaartay abu waa yar carooday in kuntu waxaan ahaa laamiinan aamin baana aha calaa xadiidi rasuulilah waa iga shakiday xadiidka nabiga aamin baan ku ahaa aniga ah. fa qaala wuxuu yii cumar ajal waa runtaa aamin baad ku ahayd shaki kaama qabo walaakin axbabtu waxaanu jeclaystay an astahbita inaan sugto qofka isagoo aamina oo lagu kalsoon yahay oo hiqaa ayuu xoogo xifdiga wax ka noqon karaaye saasaan ka waday mana xadiidka in loo daliishado khabarun waaxid cumar inuuna daliishan jirin oo khabarulaaxaad uuna daliishan jirin ma ahee nusuus fara badan baa jirta cumar radi allahu canhu uu ku camal falay khabarulaaxaad ama khabarul waaxid uu ku camal falay waana sidaas sida saxdaa ah. qofka keligii hadduu qof lagu kalsoon yahay yahay warkiisa keligii waa lagu camal falaya cumar laakiin istihbaat unbuu rabay un waa masale noocan oo mashhuurahooda maqal see weeye ama abu muusa si wax ka noqdeen halmaamay bal xoojiso oo badso iyuu islaamooyeene maaha inuu shaksiyadiisi iyo cadaaladiisa abu muusa alashcari uu durayo ma ahen saxiix wey xadiidka saxiix ligayrihi isagoo saxiixeen ku suganna waa jiraa oo dariiq kale ah qisadan sacd bin cubaade iyo aan la soconin baabun ducaau rajuli ninka yeeridiisu uu qof kale u yeero yihahdo i imaw idnuhu idankiisi weeye ducaau rajuli ninka yeeridiisaas uu qof ugu yeeray gurigeega igu imow u yiri idnuhu idinkiisi wey qofka ku yeer kaali gurigiis raacde ama kaali ii imow bu yiri hebelow ii imow gurigan joogaaye waa ku idmay haddayna masaafo aynaa u dhexaynin waktiguu kuu yeeray markaad u timi haddii muddo udhexaysay de waxa weeyaan arrinta tajdiid waa inaad samayso istidaan si lagaaga lagaaga diyaar garoobo laakiin waxagee joogtaa guriga daris baa tihiin maalan daris baa tihiin xagee joogtaa guriga bal ii imow ayuu ku yiri marka idankaa yeridda ku yara idan ah khalaas ila waa kusku dhowdihiine xadaana sulayman bn xarbi qaal xadaana shucba can abi isxaaqin can abi laxwas can cabdillahi qaal idaa duciya rajulu ninka loo yeero faqad udina lah waa loo idmay saxiixun mawquuf laakiin haddii ay masaafadu dheer tahay ama qofkan qof kale uu yeero hebel baa ku yeerayo weliime iyo waxbaa lagugu yeerayaa muddo kadib deena uu imaaday waa inuu idan weydiisto xadathana cayaash bn waliid qaal xadathana cabdullah cala qaal xadathana saciid can qataada can abi raafic can abi hureyra can nabi sal l qaal idaa duciya axadukum haddii loo yeero fajaaa uu yimaado maca arasuuli kii loo diray buu la socdaa fa huwa idnu idinkiisi wey qofkii la diray buu la socdaa wiilkii ama ilmihii reerkan ayaa hebel abaa ugu yar abadeerkan igu yar waa la socdaa khalaas waa kaasa hogaaminaya saxiix wey xadiidka laakin bishardi anlaa yakuna hunaaka masaafa fi zaman masaafo ina udhexeynin oo zaman ah oo aynan arrintu markaas waa in eh, laiska diyaariyo iska diyaariyo wey waxaa loo jeeda ciladii umaad fahantay cilat listihdaan halagaa diyaargaroobay ahayd haddii diyaargarow uu dhacay muddadana gaaban tahay khalaas oo ma baahna haddii laakiin muddo dheer ay kasoo wareegtay oo qof baa inti loo yeero amin dambe iska imaani waxay dadka ay saxsaxdeen ayuu imaani qala imam الbخariي raximah الlah xadathana musa bn ismاعil qala xadathana xmad bn slma an xabibi وhishaami an mحamedi an abi hurayra ibn sirin wey an الnabi sal slam qaal rasuulu rajuli ninka rasuulkiisa ila rajuli nin kale uu diray idnuhu idankiisi wey kaa uu diray ba y isaga oo guriga kii idmi lahaaba asaga u wataaba idnuhu wey saxiix wey xadiidka qala xadathana musa bn ismاعil qala xadathana cabdالwahaab qala xadathana caasim qala xadathana mxamed an mxamed bn sirin can abi lcalaniyata qaal ataytu waxaan u imaaday aba saciidin alkhudriy baan u imaaday fasalamtu waan salaamay falam yuudan lii layma idmin layma ogolaanin uma salamtu waan salaamay falam yuudan lii layma idmin uma salamtu thalita mar saddexaad baan salaamay farafactu sawtii sawtkaygi baan kor u qaaday ba waqultu ku yihi assalaamu calaykum ya ahl daar ahlu daarki o dhan ba intaan salaam kor u falam yuudan liya layma idimin haddana saddexda jeerba fa waa iska yar fog dheeraaday naaxiyatan iridkaan taagnaaan ka leexday oo halkaas intaan fadhiis tagay yaa faqactu iska fadhiistay bu bal dadkan inay soo baxaan hadhow fa kharaja ilaya ghulaamun wiil baa iisoo baxay ama addoon fa qaala wuxuu yihi udqul soo gal hadda fa markaasaan galay bu oo dee markaas salaanta qofkii inuu intaa isdiyaarinaya laga yaabaa waa inaad ukaadisaa li abu saciid baa wuxuu gu yidhi amaa inaka adiga low zidta haddaad ziyaadin laheed oo mar afaraad ma soo galaa dhihileed lam yuudan laka laguma idmeen taadi tacadi lama ogolo tafriid iyo ifraad midna lama ogolo saddex baad aheede afraad baad ku dari laheed lagumaba ogolaadeen inaad soo gasho tacziir iyo ciqaab baan kaaga dhihi lahaa buyiri maxaa yeeley saddex inama alistidaan thalaat saddex jir wey fasa'altuhu can alawciya ninka asaga ahaa ee abi saxaabiga radia allahu canhu abi saciida idanka weydiisanaya waa daalibulcilmi su-aaluu watay wuxuu yiri fasa'altuhu waxaan weydiiyey can awciyati weelasha weelasha sharaabka lagu shubto qaarkood dee haddii muddo ku jiraan khamro isku bedeli khamro isku bedeli weelashaasaan weydiinayaayo falam salahu ma weydiinin can shayin weelasha aan watay ilaa qaala wuxuu dhahay xaraam xaraam wey weel hebel ka waran xaraam wey ku qoysan xataa saaltu waxaan weydiye can iljafi baan weydiye bal jafina ka waran waa sibraan afka ka go-an yahay oo xarig lagu xidho faqala wuxuu yihi xaraamun xaraam wey faqaala moxamed baa wuxuu yihi isagoo fasiraya jafigi yutakhadu waxaa la sameeya calaa ra'si idmun a ah, madaxa yaa lagaga sameeyaa e, idmun yani idaam iyo e, maqaar iyo e, fuyuka lagu xidhaa waa laga xidhaa deena afka harig iyo maqaar wa laga idha laga qabtaayo waa laga xidhaa suryin baa loo sameeyaa hadduu marka uu afka una ka xidhnayn xadiidka waa ku ahaa markuu nabiga soo reebaya siqaha iyo sibraarka iyo dawukiya marka la xidho afka marka laga xidho waa lagu shuban karaa sharaabka sikraan iyo waa iyo kamre iyo waxaa dirba kuma degdegaayo lakin hadduu afka iska kala hayo ka isagana waxaa weeyaan waa degdegaya inuu dimbo sharaabkii bedelmo oo khamro isku bedelo hadii ku saxiix weeyaan baaban wuxuu ku saabsan yahay kayfa yaquumu cinda albaab albaabka agtiisa markuu idan weydiisanayo see u istaagi ma albaabka isku toosini ma iridkio furanbu isku toosini ma dhinac buu istaagi midigii bidix marka in dhinac loo istaago wey xadathana mxamed bin cabdilcaziz qala xadathaniihi baqiyatu qala xadathanii mxamed bin cabdiلraxmaan alyaxsuli qaala wuxuu yihi xadathanii cabdullahi bn busr saaxibu nabiy saxaabiga nabiga aleyh isalatu wasalaam ana nabiya sal allah alay wasalam kaana wuxuu idaa ataa baaban albaab markuu imaado yuriidu isagoo doonaayo istadina inuu idan weydiisto lam yastaqbilhu ma qaabili jirin iridkiis kuma toosin jirin jaa-a wuu imaan jiray yamiina dhanka midigta wa shimaala ma bidix buu istaagi jiray fa in udina haddii loo idmo oo soo gal la lahu nabiga wa ilaa insarafa ah, waa gadoomi jira dhinac buu istaagi aadaabtii sharciga bay kamid tahay iyo sidanana u tababarayo nidaamka islaamka iyo anshaxa wanaagsan ee islaamka iyo akhlaaqda fiican ee islaamka intaasoo dhanba waxa weeyaan in indhaha la ilaaliyo cawraadka dadkana la dhowro satrulcuyuub ah, waa madlab sharciga wey inaan qofka ceebtiisa iyo waxiisa la ogaanin marka horeba hadda isha kaaga dhacdana la asturo man satara musliman satarahu llah marka la qariyo oodan waxba aada baafinin oo ka sheekaynin xadiis xasanu saxiix wey xadidka wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam ala